tahay saacadaha markaan eegay iyo muxuu ahaa eh, taqwiimka qoray qaar waxay sheegayaan caawa inay tahay siddeed iyo toban oo ay soo geli doonto insha allah tabaaraka wa eh, hadda toban iyo todobaa qoran laakiin siddeed iyo toban inay caawa soo gelayso qaarna inay soo gelaysa sagaal iyo toban qaarna inay soo gelaysa toddoba iyo toban marka khayr umuuri awsatuha weeyaan marka siddeed iyo tobankii xali ahayd waa toban iyo toddoba caawar oo siddeed iyo toban insha allahu tabaaraka wa tacaala saas ayaan ku wadaynaa waxaan kusoo jirnay kitaabu alqasaama ayaan kusoo jirnay baabka caawa aan bilaabi doona insha allahu tabaaraka wa tacaala waa baabu اlqawadi bayna alaxraari wاlmamaaliki fi اnnafsi baabu lqawadi qisaas ayuu baabkan u baab yahay bayna alaxraari dadka xurta ah dhexdooda iyo walmamaaliki addoommaha dhexdooda fi nafsi nafta weliba lagu qisaaso amaba lisugu qisaaso ayuu baabkan u baab yahay dadka xurta ah iyo dadka addoommaha ah haddii ay isdilaan qisaasta u dhaxaynaysa sida ay noqonaysa ayuu baabkan u baab yahay imaamka wuxuu qabaa madhabka ah qofka addoonka ah qof xur hadduu dilo in loo dila ayuu qabaa adiladan ayuuna usoo adeegsa usoo deliishanayaa calayhi raxmat ullah sidaa weeyaan laakiin masalada waa masale khilaafi ah oo khilaafkeedanu cariid yahay bannaantana inta badanna dhanka isaga ah imaamka u maray cagsigeeda loo badan yahay weeyaan xadii afar kun todoba boqol iyo afar iyo soddonaad waa xadiis saxiixa qال الإمام النسائي عليه رحمة أخبرني محمد بن مثنى العنزي وثيقة حافظ قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان وثيقة ثبت قال حدثنا سعيد يعني سعيد بن أبي عروبة وثيقة حافظ له تصانيف لكنه كثير التدريس واختلط وكان من أثبت الناس في قتادة رحم الله الجميع عن قتادة ابن دعامة سدوس البصري وثيقة ثبت عن الحسن ابن أبي الحسن البصري وسيد وكله عن قيس بن عباد alqaysi iqatu mukhadram dad ba waxay ku sheegay inuu yahay saxaabi laakiin arrinta ayada sax ma ahan waa mukhadram nabigeena lamuusan kulmin sala allahu calayh wali slm laakiin wuu soo haleelay isaga oo muslim ah ayuu nabigeena soo haleelay calayhi الsalaaةu wasalaam lakiin nabiga lama kulmin waa qays bn cubaad qaala wuxuu yidhi inطalaqtu waan tagay ana anigiyo wاlashtar ninka ashtar ibnu malik alashtar waa malik ibn xaariث oo mukhadram isna ah ayaa waxaan aadnay ilaa caliy bn abi aalibin radia allahu tacala anhu arda sayd cali ayaan aadnay faqulnaa waxaan idhi hal cahida ilayka nabiy اllaahi sal اllahu عalayhi wali slm شhayئa lam yachadhu ila الnaasi caama hal cahida miyuu kaaga tagay kuuga ogaal tagay ama hal cahida miyuu kuuga ogaa uu kaaga tagay ilayka adiga nebiy llaahi nabiga alle shay-an shay oo diinta ka mid ah iyo ballan ah oo lam yachadu uusan ugu tegin kuna ogaanin gooni ahaan ila annaasi dadka caamatan guud ahaan wax dardaaran ah ama cilmi dheeri ah amaba amar ah oo gooni ah oo ummadda kale aanan la farin amaba loo dardaarmin ama aan lagala ballamin oo adiga cali oo lagala ballamay miyaa jirta ayaan ku nir ayuu yidhi ashtar iyo ninka la yidhaahdo qays ibnu cubaad raxima allahu aljamiic qaala wuxuu yidhi laa maya waa warcad maya hal mar ayuu wuxuu yidhi laa ilaa maa kaana wixii ahaaday mucyane fii kitaabi waraaqdaydan haada ee kan ah waxaa ku yeella ma waraaq isaga uu waday oo habka ay meesha ku jirtay uu noo caddayn doona gadaalan muxuu ahaa xadiidku noo caddayn doona waraaqdan wax ku qormayn wax kaloo gooni ah ma jiraan weeyaan fa akhraja wuxuu soo bixi marka kitaaban qoraal ama waraaq ayuu soo bixiyey min qiraabi sayfihi seeftiisa oo macalgalkeeda iswadato ama macalgalkeeda wadata waa la geliyo seefta yani galkeeda ama qimdiga baalka loo yaqaano iyo macalseeftiga isku jirta maro yaroo la geliyay ayaa jirta amaba waxaa weeyaan eh, kariiras yar oo la geliya ayaa jirto ama shakad waxaa tidhahdaba marka taas ayada waraaq ku jirtay ayuu ka soo bixiyey meesha seefta ay ugu jirtay dhinaceeda ayuu wuxuu ka soo bixiyey waraaq ku jirtay fa akhraj wuxuu soo saaray kitaaban kitaab iyo waraaq ayuu soo saaray min qiraabi sayfihi sayftiisa meeshii galkeed ahayd seefti macalgalkeedii meel la geliyay ayaa qiraab la yidhahda ayuu ka soo saaray faidaa fiihi waaba iyadoo ay ku sugan tahay qoraalkaas iyo waraaqdaas waxaa ku sugan inuu nabigeena kula ballamay calayhi salaatu wasalaam almu'minuuna mu'miniinta dhammaantood tatakaafa'u ama takaafa'u way isu dhigantaa dimaa'uhum dhigagooda waa isu dhigmaa oo muslimkan ama ha yaraado ama ha weynaado amaba adoon ha noqdo amaba xur ha noqdo ama rag ha noqdo ama dumar ha noqdo dhiiggooda wuu isu dhigmaa haddii qof iyaga ka mid la dilo kii kale qisaas ayaa marka dushiisa ahaanaysa weyaan almuminuuna muminiinta takaafauu way isu dhigantaa dimaa'uhum dhiigyaalkooda wa hum muminiintana yadun waa hal gacan calaa man duul siwaahum iyaga ka soora cadowgooda ahna inay u midoobaan weyaan way u midaysan yihiin oo haddii ay cadow iyaga muslimiinta ay cid la tahay aanan muslim ahayn muslimiinta way u midaysan yihiin weyaan wayascaa waxaa u socda oo u istaaga oo ka shaqeeya bidimmatihim ballantoodana adnaahum kooda ugu liidan ayaa ka shaqeeya ayuu nabig sal allahu calayhi waali wasalam alaa hooyaay laa yuqtalu lama dila muminun qof mumina bikaafirin gaal uu dila awgii looma dilo laakiin diya la bixini hadduusan ahayn xarbi walaa duu cahdin mid ballan u saaxiib ahna oo gaal ahna oo bicahdihi ballantiisa ku suganna laa yuqtalu ay bilkaafir gaal looga deli isna oo xarbi ah man axdada qof soo dersiiyo xadaan bidca fa calaa nafsihi naftiisa ayuu muxuu ahaa dembi u keenay qofkii diinta wax ku soo dara ama dembi la imaada isaga ayaa muxuu ahaa naftiisa dhibaato u keensaday aw amaba aawaa soo duba muxdian muxdian is muxdaan maxaa idiin qoran muxdian muxdian sooma sidaa weyaan deelka ho hoos dhaba muxdianka dhiga ragga muxdian ay qoranta muxdianka dhiga waaya aw amaba aawaa soodo muxdian qof muxuu ahaa wax diinta kusoo kordhiyey soo duma oo hoosta soo geliyo badbaadiya fa calayhi korkiisa ha ahaata lacnatullaahi lacnada ilaahay ciyaada biاllaah iyo walmalaa'ikata malaa'igta nacladeeda iyo wannaasi dadka ajmaciina dhammaantood korkiisa ha ahaata ayuu nabig sala allahu calayhi waaalih wasalam ikhwan kiraam nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam wax aad u dardaarmay sayd cali meesha way ka baxayaan ma jiraan weeyaan xadiidkan waa xadiid aad cadiimo oo aad u weyn nabigeenana calayhi الsalaatu wasalaam wax gooni ood ugu dardaarmay sayd cali ma jirto arrinka asaga ahna waxaa qaba inuu sayd cali wax gooni loo dardaarmay nimankan shiicada loo yaqaan waxay qabaan in khilaafadii iyo nabiga meesha abubakar uu muxuu ah u joogay oo khilaafadaas abubakar u qaatay in nabigeenna uu ka dardaarmay oo cali iyo aalu caliyin cali intuu dhalay ayay muxuu ahay leeyihiin warkaasay qabeen marka lidaalika su-aashaas ayada xilligaas isaga u noola ayay qolyo ay suuqgeynayeen oy borobagandahaas wadeen mar isaga laftarkiisaa la weydiiyey markaas arinta iyada ma jirto yii qodob qodobkaas xugun gooni ah ama cilmi dheeri oo isaga aad haaye marka ood sheegay waxaa ka jira oo saxaabada kale ay ogeyn intaan iyada ah intaana dee hadda markii ragga loo sheegay dadka waa wada ogaadeen ta arrinta iyada maxay ta marka tan koowaad muslimiinta dhiigooda usa dhigma kana qole fulaan aho dhiiggiisa uu hooseeya kana waa qole fulaan dhiiggiisa waa sarreeya ma jirto weyaan waa xalay arrintan soo marnay bani nadiir iyo bani qurayda oo yahuud ahaa dhaqankoodaas ayaa meesha laga saaraya oo meesha laga bixinaya qodob qodobkaas qodobka labaad waxaa hadda jira muxuu ahaa dalkan indiya bini aadankaad socdo caadiga ah qaar waxaa jira bisadda ka liidan bisadda ka hoosey qolyaha baraahimada loo yaqaano u sarreeyo iyo qolyaha muxuu ahaa ku xiga oo muxuu ahaa eh, ciidanka iyo raggaas laga dhigta ah iyo qolyaha khadamka ah oo shaqaalaha yacni lagu shaqaysto iyo qolyo xataa shaqadan loo ogolayn baraahimada in u shaqeeyaan loo ogolayn dabaqaad noocaas ay leeyihiin iyo yacni saasay u kala sarreeyaan kuwa hoose marka bisadda iyo iyaga haddii muxua baabuur lagu dhufto haddii dowlad ay helaan iyo baab kale waa gooni laakiin dhaqanka jiro bisadda ayaa ka ron heerkaas ayay joogaan marka laakiin muslimka saas ma aha laa fadla licarabiyin calaa cajamiyin walaa liabyada calaa aswada ila bitaqwa kullukum min aadam wa aadam min turaab ayuu nabigeena sala allahu calayhi waaalih wasalam marka waxaa weeyaan muslimiinta dhiigooda wuu isu dhigmaa kanaa cad kanaa madow kanaa soomaali ah kanaa muxuuha fulaana ma jirto waaya qodobka labaadna waxaa weeyaan mu'miniinta haddii marba ay col yeeshaan colka isaga ho yeesheen waxaa weeyaan way u midoobayaan oo diinta darteed ula coloobay diin darteed ula coloobay wayna u midoobaan oo dihin muxuu ahaa waba igama gelin maya wahum yadun calaa man siwaahum kan u dambaysa oo saddexda qodoba u horreysa ka mid ah wayascaa bidimatihim adnaahum kaba soo qaad nin muslimiinta ka mid ah ayaa gaalo xarbi ahaydoo tiro badnayd magangelye siiyey wuxuu yidhi raggaan ma arkaysaan qolyahan xarbiyiinta anaa magangelye siiyey waana xataa qof la yaqaana maaha waa baalishle in saca tacbiir shaqo hoose dadka shaqeeya wa ama sida hadda loo yaqaano qof xamaali ah oo meesha ugu hooseys taqriiban shaqodhinka dadka lagu qiimeeya ma haya meela hoos u jooga amaba xataa kuwa ay ummaddan ay khaladka u yasaan ilaahay dembiga had naga dhaafee nin kastaba ha ahaado muslimiinta kan ugu liidan hadduu marka marba badbaado siiyo amaangelye uu bixiyo halka isaga warkiisa lagu go-aya cid u gacan dhaafi karta lama arko saas weeyaan waaya markaasaa nabigeena wuxuu leh sal lla alay slam qof mumina qof gaal looma dilo yani qof gaal ah hadduu qof mumin dilo oo gaalka la dilaan kala jeedaay looma dilaayo qisaas ma jiro lakin diyaa jiri diyada intay noqonina waa masalo khilaafi ah tan labaadna qof viisa iyo ammaan dalka muslimiinta ku jooga oo gaal ah ayaa qof gaal ahoo kala dilay qof gaal oo kaloo dilay looma dilaayo laakiin diyadii iyo waxyaabihii kale unbaa un la maraya sidaa weeyaan o kadibna nabigeenna wuxuu caday sal اla slam qofka diinta ilahay wax ku soo kordhiyo qofka naftiisa unbuu dulmiyey naftiisa unbuu dulmiyey sidoo kale qofkii qof xadaث iyo soo dirsin wato soo dhoweeya oo hoos soo geliya oo badbaadiya oo garab galana nabigeena wuxuu leh sal slam lacnada alle oo ilaahay naxariistiisa laga fogeeyo iyo malaa'igta habaarkeeda iyo dadkii dhammaantood nacladooda ku dhacaysa ayuu nabig le allahu alayhi waali waslm lidalika nabigeena xadiid kale wuxuu le almadiinatu xaramun maa bayna cayrin ilaa hawr magaalada madiina waa xaram inta udhexaysa meesha la yihahdo cayr oo waxaa weeye magaalada madiina dhanka maka marka laga imaado dhankaas laga soo galaa buur weyn oo kontaroolka hore hadda kontaroolka way ka qaadeen meel fog oo ilaa afartan kilomitr ku dhow ayay geeyeen marka controolkaas buurta ku taalla magaalada madiino hadda taqriiban gudahay usoo gashayba buurtaasa cayr la yihahdaa hawrna waxaa la yihahdaa buurta uxud dhabarkeeda buur yaro casoo ku taalla intaas iyada nabigena wuxu leh sal slam waa xaram faman axdaa fiiha xadaa aw awaa muxditثa facalayhi lacnaة اllah wاlmalaa'ika wاnnaasi ajmaciin laa yaqbal اllahu minhu cadla walaa sarfa saasuu nabig sal slm qofka isagaana allada allah ku dhici tan waxaa ku dhici malaa'igta tan dadkaa ku dhici weliba intaa waxaa dheeri ah faradna lagama aqbala sunnana lagama aqbala yuu nabig sal allahu alayhi waaali wasalam camalkiisu dhan waa la radinaya dadna waxaa weeyaan bidca ayay ka dhiganayaanba diin ummadina ay ugu yeerayaan ay ku muxuu ahaa qaarna ay ku difaacayaan marka axaadiistan hala gaarsiiye loo sheega haddii afar kun todoba boqol iyo شhan iyo soddonaad waa xadii saxiixa qala الimam نس أخbarnي abu bkr بن عalي abu bkr بن عalي abu bkr kaas waa أحmed بن عalي الqرشي wa ثiqة xاaفظ qala xadثna الqwاrيري cubaydاللahi بن cmر الqwاrيري wa ثiqة ثبت qala xadثna محamed بن cabdالواxid البصري wa صدوq qala xadaثnii cmr yay cmar u qorantah nacam camarta waa khalq camarta waa khalq xadaana xadaana qala wuxu xadaثna cmar بن cاmر السلمي wa صدوq lahu أwhاm can qتاadة iبن dcاmة سdوس البصري wa ثiqة ثبت yurسل ydls yudlis can abi xasaan abu xasaan waa muslim ibn cabdilaahi alacraj muslim cabdillahi alacraj waa iqa can ali bn abi aalibin radi allahu taala arda ana nabiya nabigana sal sl qal nabigana wuxuu yidhi almu'minuuna mu'miniinta takaafa'uu waa isu dhigantaa dimaahum dhiigagooda waa isu dhigmaan wa hum ayagana yadhum waa gacan keliya calaa man siwahum cidda ayaga ka soo hartay oo cadow ku ah weeyaan yasca waxaa u shaqeeya u istaaga bidimatin ballantoodana annahum kooda muxuu ah ugu lidan laa yuqtalu lama dila muminun qof mumina bikaafirin gaal looma dilo walaa duu cahdin mid ballan u saaxib ahna hahay fii cahdihi cahdigiis ku suganna kaafir looma dili weeyaan baabu alqawadu min asayid almowlaa waa masalo kale meeshan baabu lqawadi qisaas min asayidi qofka sayidka oo addoonka lah la qisaaso lilmowlaa qofkii addoonka ahay mowlaaga waa laba qaybood mawla min aclaa mawla min asfal saa weeyaan mawla min aclaa ninka qofka wax xureeya mawla min aclaa ayaa loo yaqaanaa kan la xurayna waxaa la yihahda mawla min asfal kan waa mxua kor ayuu muxuu ahaa jira asaga wax xoreeyey kan la xurayna waa mawla isna laakiin mawla min asfal mawlaahu marka lagu leeyahay mawla min asfal waa inta badan oo axaadiistan kusoo marna mawlaahu mawlaahum waa mawla min asfal mawla min aclaa ma ahan saa ula socdo alqawadu qisaas min asayidi ninka addoonka lahaa lilmowla qofku asaga u xoreeyey ama addoonkiisii waxa weeyaan in loo qisaasayu baabkan u baab yahay addoonkiisa loo qisaaso axaadiista kusoo aroorta dhammaantood waa daciif saddex xadiid waa daciif wadaciifu laa taquumu calayhi alxuja yacni taqriiban waa ijmaac maha laakin waa itifaaq alaima alarbaca iyo muxuu ahaa dadka muctabaraynta madaahibta muctabarka ah kulli inaan la qisaasaynin addoonka aan loo qisaasaynin sayidka aan loo qisaasaynin addoonkiisa hadduu dilo ay isku itifaaqsan yihiin laakiin qaar dhankaa maro ibrahim yaziid nakaci rag noocaas oo dhankan kala maray in loo qisaasana way jiraan lakiin saddexda xadiidu noo imaan doontaba saddexdaba waa daciif wadaciif laa taquumu calayhi alxuja qala imam maxamed bin khaylaan wa huwa almarwaziy wa iqa qala xadaثna abu dawud طayaalisi wa iqaة xaafiظ kalita fi axaadiiث qala xadaثna hishaam bn abi cabdilaahi adastawai wa sambare wa iqaة habt rumaya bاlqadr can qataada ibn dacam sdur basri can xasan بن بن bصري عن mر بن jndب رaضي الlaه taa aضa أن rasu rasulka sl rsulken wuxuu yidhi man qatla qofkii dila cabdahu addoonkiisa qatalnaahu waan dilaynaa oo qisaas ahaan waman jadachu qofkii sangooyana jadacnaahu waa sankan asna ka goynaynaa waman aksaahu qofkii dhufaana amaba tuma oo raayaha iyo qoraha e, e, ka burburyana ama ka jarana aksaynaahu isna waan mxuu ahaa raayaha iyo qorahan ka jaraynaa weyaan amaba waan tumaynaa saasuu nabigeen sal slm laakiin xadiidka waa daciif xadii afar kun iyo todoba boqol iyo soddon iyo toddobaad waa xadii daciif isna qala imam abarna nasr ibn cali aljahdami waaiqat xaafid qala xadana khaalid ibn xaadi ujaymi waaiqatun tab qala xadana saciid ibn abi caruub waan soo marnay can qataada sidoo kale can xasan ibn xasan basri can samr an jundub radi allahu ta qaala qaala rasuulu llahi sal sl ama cala nebi sal slm qala rasulkan wuxuu yidhi man qatala qofka dila cabda addoonkiisa qatalnah waan dilaynaa waman jadac cabda addoonkiisa qofka sangooyana jadacnaa isna sankan ka jirayna weeyaan xadidka afar kun todoba boqol iyo iyo sideed iyo soddonaad waa xadis daciif isna qala imam bna qutay bn saciid qala xadaثna abu cawaana alwadax bn cabd lah shkur tabt can qataada can xasan can samra radia allahu canhu wakadalika ayضa can jamiici saxabati rasul lah sal slm waraxima jamiica ruwaat qaala wuxuu yihi samra qaala rasul rasulka wuxu yih sal sl man qatala qofka dila cabdahu adonkiisa qatalna waan dilaynaa waman jadac cabdahu adonkiisa qofka san gooyana jadacnahu sankaan ka jaraynaa weeyaan sanaan ka gooynaynaa laakiin axaadiista saddexdaba baabu atl marati haweeney dilitaan la dilay bimarati haween loo dilay baabkan u haddii haweeney haweeney kala disho waa loo dili waxaa la mid ah hadduu nin haweeney dino insan waa la dili hadday haweeney nin dishana waa loo dili annafsu binafsi weeyaan waay xadiidka afar kun todoba boqol iyo sagaal iyo soddonaad waa xadiis saxiix isnaad ah qala alimam nas cala tarafa yusuf ibn saciid almasisi wahiqatu xaafid qala xadaثana xajaaj ibn maxamed ilacwar wahiqa can mujrayj cabdimalik ibn cabdicaiz ibn jurayj wahiqatu dabtun yursul idalis qala xad akhbaranii mr bn dinaar iqaة habt xuja anahu camr bn dinaar samia ka maqlay طaawuusan طaawuus ibnu kaysaan weyaan waa ninka xerowgii cabdullahi bn cabaas waa iqatun oo weliba muxuu ahaa aad iyo aad u sareeyo yuxadis soo ka warrama can cabdullahi bn cabaas radi allahu tacala canhuma can cumar waa riwaayat saxaabiyin can صaxaabi wa cumar ayuu ka wari radi allahu canhu annahu sayd cumar nashada wuxuu dalbay qaضaءa rasuuli اllaahi salى اllahu alayh wali slm rasuulka alle xukunkiisa fii dalika ay fii qatli almarأati اlmara fii qatli اlmarأa lilmarأa xukunka rasuulkeena sal ا slm ayuu yaboohiyey nashada yani wuu yaboohiyey war yaa yaa xukunkaas haayo nabigeena sal slm haweeney haweeneydi sida la yeelayaa warkeeda haayo saasuu nabigeena ku dhawaaqay ayuu ku dhawaaqay sayd cumar radia allahu taala arda kow faqaama waxaa istaagay xaml ibnu malik alhudali oo saxaabi ah radia allahu canhu ardaa oo faqaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahay bayna xujratay imra'atayn laba haweenna laba qol oy ku kala jireen ama laba qolay kala lahaayeen yaan u dhexeeyey fa darabat waxay ku dhufatay ixdaahumaa midood aluqra tii kale bimistaxin tiir tiir ama muxuu ahaa tiirashaan oo teendhada la geliyo ama kabaal waxaa tidhahdaba ayay ku dhufatay faqatalata way dishay iyo wajaniinaha iyo canugii calooha ugu jiray labadiba ayadana dhimatay canugii caloosha dhimay faqada nabiyu nabigeena wuxuu xukumay sal اla alay slm fii janiiniha canugeeda caloosh ku jiray biquratin addoon ama addoon in la bixiyo qurada waxaa weeyaan addoon ama addoon ayaa hadda loo isticmaala horaan waxaa la jiray faraska oo waliba bariirta cad lah ayaa loo isticmaali jiray wax kastoo marka qiimo sare lah ayaa qurada loo isticmaalay markii dambena waxaa loo isticmaalay addoonka iyo addoonta markii canugaas caloosha laga soo riday amaba la dilay oo dhintay oo caloosh ku jiray addoon ama addoon ayaa laga bixinaya kow tan labaadna waa an tuqtala in loo dila biha ayada sababteed loo dila maadaama ayada ay dishay annafsu binafs in lagu qaado ayuu nabigeena xukumay sala allahu calayhi waaalihi wasalam marka imaamka maxalu shaahidka waxaa weye xadiidka in qatlu اlmarأati biاlmarأة oo ah waan tuqtala biha in iyada loo dilo weyaan baab اqawd dil loo dilay qisaas min arajuli ninka lilmarati haweeney ninba haweeney dilay isna waa saasoo kale loo dilay ee lama iyada konton waa dhiigeede konton waa dhiigeede isagana boqol weyaan looma dilay maya annafsu binafsi weyaan xadiidka afar kun todoba boqol iyo afartanaad waa xadiis saxiixa qaala imam nas almd alxandali ibn rahwey waa iqat habt waliba waa waxaa weeyaan فقيه وxuجة qala أنbأna cabدة بن سليمان الكلابي عن سعيد بن أبي cروبة عن qتاadة بن dcاmة سدوس البصري عن أنس مالك رضي الله عنه أرضاه أنa يهوudiya nin yahuudi ah ayaa qatla dilay jaariyatan gabar dilay calىa أwضاaxin jijima فiضة ah oo laha ayada ay lahayd baalahan gacmaha la gashto oo xaragada loogu xaragoodo oo weliba fido ka samays dahab aan ahayn awgeed ayuu u dilay faaqaadahu wuu qisaasay faaqaada wuu qisaas hu isaga rasul rasulka sal slm bihaa gabadhii ayuu nabigeena u qisaasay oo tabti weliba ayada uu dilay in loo dilay ayuu nabigeena faray waa noo imaan doonta insha allahu tabarak watacala habka uu dilay iyo habka nabiga in loo dilay uu faray xadidka afar kun todoba boqol iyo kob iyo afartanaad waa xadiid saxiixa qala imam nas aleh ramat lla akhbarna محمد بن عبد الله بن مبارك المخرمي قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا أبان بن يزيد عن قتادة عن أنس khaadim rasul s radi اlah ta ada waraxima jamiic ruwaad ana yahuudiyan yahuudiya ayaa akhada qaatay awdaaxan jijima min jaariyatin gabar uma kadibna radaqa wuxuu burburiyey ra'saha madaxeeda bayna xajarayn laba dhabax intuu u kala dhigay mid intuu hoos mari midna uu mxua korka ayuu muxuu ah burburiyey madaxeedii bash bash bash bash ilaa madaxii uu burburo kow fa adrakuuha gabadhii ay la kulmeen wa biha iyadana ay ka suganta ramaqun ay baqiyaة xayaa ay naf yar ku suganta wax yar nafti ayadoon ka bixin ay la kulmeen hahi faadrako ay la kulmeen gabadhii ay soo haleeleen wa biha ayadan ay ka suganta ramaqun naf yar fajacaluu waxay guda galeen yatabicuuna biha الnaas dadka inay la dhex maraan hebel miyaa ku dilay hebel miyaa ku dilay dadkii meesha ka dhowaa oo tuumada ay geli lahayd ay muxuu aha magacyahood inay sheeg hebel miya hebel miya ay yidhahdaan o hada huwa haada makanba huwa haada makanba qaalat waxay tihi nacama markii la soo waday nin ninba waxay tihi marka waa kan oo yahuudi ah fa amara rasuullah nabiga alla ayaa faray sal اla slm farudika ra'suhu madaxiisa ayaa la burburiyey bayna xaajirayn laba dhagax ayaa loo dhigay tabtii asaga u yeelay gabadha un baa la yeelay aljazaau min jinsi اlcamal laakiin ma horeyaa laga saara maya isagaa qirtay isagaa qirtay waa in markhaati la helo amaba qira la helo si kale qofkaas lagu dili kara ma jirto ee idicaaga waxaa weeyaan haddii qofka markhaati aynan meesha jir lahayn ladaca rijaalun lowla albayina ladaca rijaalun amwaala qowmin wa dimaahum haddii ay markhaati ay meesha jir lahayn dad baa dhiigga dadeed iyo xoolo dadeed iska sheegan lahaayeen sidaa weeyaan waay xadiidka afar kun todoba boqol iyo hay iyo laba iyo afartanaad waa xadiiث صaxiixa qaala اimam الnas na ali xujr waiqaة xaafid qala abana yaziid ibn haruun waiqa can hamaam ibnu yaxya alcawdi sooma waiqa can qataada ibn ducam saduud اbasri can anas bn malikin radi allahu tanu arda qala wuxu yidhi anas bn malik kharajat waxaa baxda jaariyat gabar calayha korkeeda u ahaaday awdaaxun jijima faahadaha yahuudiyun yahuudi ayaa markaa qabtay gabadhii ama qaatay faradakha wuxuu burburi madaxeedii wa akhada wuxuu qaatay maa shay oo calayha korkeedaado min alxuliyi ziinadii iyo quruxdii ijijimihii ay wadatay ayuu qaatay fa udrikat waa la haleelay gabadhii wa biha iyadana uu ku sugaya ramaqun naf yar fa utiya biha rasuula rasuulka ayaa loo keenay sal slm fa qal wuxu yidhi man qatalaki yaa ku dilay fulaanun hebel miya qaalat waxay tihi birasiha laa maya qaala wuxuu yihi fulaan hebel miya xataa qaala ilaxataa hay qaala wuxuu yihi xataa sama ilaa uu ka magacaaba alyahuudiya yahuudiga ahaa qaalat waxay tihi birasiha madaxeeda nacam ha fa ukhida yahuudiga ayaa la qabtay faاctarafaa mujadan yani dulmiga lama ogola waa yahuudi hala dilmay gaalka dil gartiisana sii faاctarafa uu qirtay faamara bihi rasul rasulka ugu faray sal slm farudika rasuhu madaxiis ayaa la burburiyey bayna xajarin laba dhagax baa loo dhigayo tabti gabadhu u dilay ayaasna loo dilay weyaan waay oo dee nabiga iyo saxabada ay kala maraan waa isla socdaan waa isla jiraan markii marka hore ayagunba is sheegeen oo waxaa weeyaan inay dadka u sheeg sheegeen marka dambe nabiga macnaheed waxaa weeyaan cidda shaksi ahaan u tiri marka hore saxaabadiyaa loo tiiri oo nabiga la joogtay waxaa laga yaabaa nabiga inuu xataa weydiiyo ayagana ay weydiiyaan oo ayaga weydiy hebel miya maya tir maya tir kadib nabiga loo keeno u yihahda aye hebel miya hebel miya waa isku mid farqi ma laha wax xugunhoo marka ka rati maana ma laha muhimadda waxaa weeyaan in aad ninka qirtay kadibna habkii uu u dilay loo dilay arrinkan marka waxaa khilaafsan nimanka loo yihahda xanaabilada xanaabilada waxay qabaan qisaasta laa takuunu ilaa bisayf si kastoo qofka loo dilo xabad ku dhufo madfac ku dhufo qarxi toori ku dhufo meelka tuur wa kada wa all salaada ku dishaba ayaga seefin baa marka khisaasta noqoni marka dambe waxay deliishanayaan waidaa qataltum faaxsinuu alqitla halkaasay deliishanayaan raxima allah aljamiic waaya lidaalika had deertaan hadda la joogo sacuudiga kisaasta ay fuliyaan seef ay ku fuliyaan xabad waxaasoo xabad hayaan kuma fuliyaan seeftaas caddaanta badan intaad la eg oo nin weyni badanoo muxuuah weliba qaaliban dadka madow ah loo soo dhiibi ayaa muxuu ahaa rab laga siini orta dhowr jeeran xaadire oo wax aad u xanuun badan oo naxtin badan baabu suquuطi qawdi qawadi qisaas dhicitaan ay dhacda min almuslimi qofka muslimka ah lilkaafiri kaafirka dilay qisaas inay dhacayso laakiin diyadii hadduu xarbi u yahayna de waxba maba jiraan laakiin hadduu u yahay mucaahad aki ma lahan diyadiisi way jiraysaa diyadii meeqay noqoni waa masalo khilaafi ah xadiis afar konton laba boqol iyo saddex iyo afartanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasacadi ratul akhbarna axmed ibn xafs ibn cabdillahi qaala xadaanii abi abiis waxaa weeya wa xafs ibn cabdillaahi qaala xadaanii ibraahim ibn yaziid anakci can cabdilcaziiz ibn rufayc can cubaydillaahi ibni cumayr can caaishata um lmuminiin radia allahu tacala ardaaha can rasulilah rasulk ale waxay ka warisay umuna caaisha anahu rasuulkeena qaala inuu yidhi laa yaxilu ma bannaana qatlu muslimin qof muslim dilkii ilaa fii ixdaa alaai khisaal saddex arimood awgeed mooyan ilaa fii ixdaa alaai khisaalin saddex arimood midood ma oyane si kale in lagu dilo ma bannaano weeyaan zaanin qof dhilay ah oo muxsinun weliba waaa muxsanun afwan muxsanun weliba meher muxuu ahaay xalaal ah wadi ku sameeyey oo muxuu ahaa galmo ku sameeyey oo fa yurjamu dhagax baa lagu dili kaasaga jirkiisii oo dhan ayaa raaxaystay marka dhagax baa xanuunkii alla wada taabsiinaysa qiyaama aan loo cadaabin insha allah iyo warajulu nin oo yaqtulu dila musliman qof muslim mutacamidan waman yaqtul muminan mutacamidan fajazaahu jahannam sidaa weeyaan isna waa loo dili iyo warajulu nin oo yakhruju ka baxa min alislaam islaamnimada ka baxa oo fa yuxaaribu la dagaalama allaha alla weyne diinta alleh caza wajal iyo warasuula rasuulkiisa fa yuqtalu waa la dilayaa aw yusallabu amaba waa la togaya waa la taagaya geed baa looga taagi aw yunfa min alardi ama arlada ayaa laga musaafirini saas ayuu nabigeenle sala allahu calayhi waaalihi wasalam marka qofkaas saddexdaas qof intaanan ka ahayn lama dilaayo ayuu nabigeenle sal l slam nacam xasri ma laakiin kuwaas ayaa ka mid ah kuwo kalena waa tii xalay aanan yara tataabanayni xadiidka afar kun iyo toddoba boqol iyo afar iyo afartanaad waa xadiis saxiix ah qaala alimaam nasr alay kuna maxamed bin mansuur wa iqa qaal xadana sufyaan ibnu cuyeyna weyaan camaaraf ibnu ariif waa iqa an maxaa idin qoran meeshan waxaa qoran shucbi weligeen lama soo marin waa caamir ibn sharaaxiil shacbi waa iqatun faadil ah hy qaala wuxuu yihi samictu waxaan ka maqla abaa juxayfa abu juxayfa waa saxaabi jaliila radia allahu taala an yaqul isagoo leh sa'alnaa waxaan weydiinay caliyan sayd cali ayaan weydiinay faqulnaa waxaan idhi hal cindakum agtiini miyuu ahaaday min rasul rasulka sal slam shayun shay siwa qur'aani qur-aanka haray miyaa agtiina haday qaal wuxuu maya haba ka yaabin agta nagama yeel waladii allihi baan ku dhaartay faraqa alxabbata xabadda qoriga maahaya xabadda waxaa weeyaan haruurka iyo masagada iyo wix la midka ah kala dhambalay oo abuurka dhigi weeyaan soo saari wa bara'a uumay annasamata nafta uumay ayaan ku dhaartay ilaa an yuci ya inuu siiyo wuxuu yidhi laa maya waladii alih baan ku hortay faraqa kala dhambalay alxabata masegada iyo haruurkii wii la ah kala dhambalay ayaan ku dhaartay maya wa bara'a nasamata nafna abuuray ilaa an yucaa an yuciya inuu siiyadha allahu alla weyne caza wajal cabdan adoon fahman fahan fii kitaabi kitaabkiisa uu fahma kitaab kale inaad istinbaad iyo aad cilmi kala soo baxa waa gooni ood ilaahay bixiyo aw maa fii hadi saxiifa amaba waraqdan waxa ku sugan mooyane qultu waxaan ihi wamaa fi saxiifa waraqdan maxaa ku qoran qaal wuxuu yidhi fiiha gudaheed waxaa ahaaday oo ku qoran alcaqlu diyadii ayaa ku qoran iwa fikaaku lasiiri qofka lasoo qafaasho oo muxuu ahaa la qafaasho in lasoo furto oo muslimiinta ay soo furtaan iyo anlaa yuqtala inaan loo dilin muslimun qof muslim bikaafirin gaal aan loo dilin ayaa ku sugan weeyaan xadiidka bukhari ayaa soo saaray xadii afar kontodoba boqol iyo shan iyo afartanaad waa xadiid saxiix isna qala imam a mamed bashaar wbandari qala xadana xajaaj ibn minhaan qala xadana hamaam ibn yaxya acawdi can qataada ibn dacms adulbasri can abi xasaan qala wuxuu yidhi abu xasaan alacraj wayaane waa iqe qaala wuxuu yidhi qaala caliy bn abi aalib wuxuu yidhi radia allahu ta arda maa cahida noogama tegin ilaya maa cahida igama tegin ilaya aniga rasuul rasulka sal sl bishayin shay duuna annaas oo dadka sokodooda ah, oo dadka aynan la soconin ilaa fii aiifati ilaa fii صaxiifatin fii qiraabi sayfi maa cahida igama tegin ilaya aniga rasuulka sal l slm bishayin shay duuna annaasi dadka sokodood ilaa maa yay ugu qoranta waxaa ku habooneyd ilaa maa fii saxiifa inay ahaato ilaa fii saxiifatin ay ilaa maa fii saxiifatin waraaq waxa ku sugan moyane oo fii qiraabi sayfi sayftayda meesha galkeedoo la gelina weyn galka yar ma ahan galka weyn gudaheeda ku sugan moyane falam yazaaluu kama ayna zuulin bihi sayd cali inay su-aasha ku celceliyaan xataa akhraja ilaa uu ka soo saaro asaxiifata waraaqdi fa idaa fiiha gudaheeda waxaa ku sugan markiiba faidaa waa iyadoo fiiha gudaheed uu ku sugan yahay almuminuuna muminiintu takaafa way isu dhigantaa dimaahum dhiigyaalkooda yascaa waxaa u istaaga bidimatihim ballantooda adnaahankooda ugu liidan ama ugu hooseeyo wahum ayagana yadun gacan keliya calaa man duul oo sigaahum ka soo haray cadowgooda laa yuqtal looma dili muminu qof mumin kaafirin gaal looma dila walaa caduu cahdin mid ballan u saaiib fii cahdihi cahdigiis ku suganna laa yuqtalu bikaafir weeyaan xadiidka afar kun iyo todoba boqol iyo lix iyo afartanaad waa xadiis saxiixa qaala alimam nas akhbarana axmed ibn xafs hy axmed ibn xafs ibn cabdillaahi weeyaan hy qaala xadaanii abi abihi oo ah xafs ibn cabdillahi qala xadaanii ibrahim ibn طahmaan can alxajaaj ibn xajaaj can qataada ibn dacam sd basri can abi xasan can abi xasan alacraj can ashtar anahu intaba soo marnay anahu ashtar qaala wuxuu ku yihi caliyin sayd cali wuxuu ku yidhi ina الnaasa dadka qad tafashaqa tafashaqa qad maxaa idin qoran qad tafashaka fiihim waxaa dhexdooda ku faafay ay intashara ku faafay weeyaan qad tafashaka tafashaqa bihim waxaa ku dhex faafay iyaga maa shay ayaa ku dhex faafay yasmacuuna ay maqlaan maxay maqlayaan waa noo imaan doontaa fain kaana hadduu yahay rasul rasulka sal slam cahida mid kaaga tagay ilayka adiga cahdan ballan faxadinaa bihi noo sheeg haddii wax gooni ad laguu sheegayo gooni ama lagaala ballam ay jiraan noo sheeg qaala wuxuu yidhi maa cahida noogama ballamin ilaya aniga ama igama tegin ilaya aniga rasul rasulka sal slm cahdan ballan lam yachad uusan ugu tegin amaba ogaal ama dardaaran lam yachad uusan ugu tegin ilanaas dadka ayra ana fii ana fii qiraabi sayfi saxiifa hayra ana fii qiraabi sayfi laakiin seeftayda galkeeda weyn صaxiifatan baa ku sugan صaxiifadaas ayaa ku sugan faidaa awaab fiiha gudaheed uu ku sugan yahay almuminuuna muminiinta takaafa-u way isu dhigantaa dimaauhum dhiigyaalkooda takaafa takaafa dhib ma lahan yascaa waxaa u istaaga bidimatihim ballantooda annaamkooda ugu hooseeya laa yuqtal lama dili muminin qof mumina bikaafirin gaal looma dilo kow walaa duu cahdin mid ballan saabin oo fii cahdi ku suganna bikaafirin gaal looma dila sidaa weeyaan baabu tacdiimi qatli mucaahad qofka ballanta iyo ammaanka muslimiinta ku dhex jooga in la dilo weyneyn la weynay dembigeeda ayuu baabkan u baab qof baa viisa kusoo galay dalka muslimiinta ama ammaan baa la siiyey ama dalka muslimiintu degan yahay xarbina ma ahan qofka isaga in la taabto dembi aad u weyn inuu kusoo ayuu baabkan u baab yahay weyaan xadiiska afarkan todoba boqol iyo toddoba iyo afartanaad waa xadiis saxiixa qaala alimamu nasri alay amatl akhbarna ismaaciil mascuud aljaxdani qala xadaana khaalid bn xaad jaymi can cuyeyna qal wuu abarnii abi qal u qala abu bakr nufay bn xari weyaan radi alah ada qala wuu nufay bn xari qaala rasu rasulka wuxuu yihi sala allahu calayhi waali wasalam man qatala qofka dila mucaahidan mid cahdi iyo ballan muslimiinta ku dhex jooga fii hayri kunhihi sabab ay fii hayri sifatihi yanii ama fii hayri xaqihi fii hayri kunhihi ay fii hayri xaqihi xaqiisana aanan ku dilin oo muxuu aha dembi aad in lagu dila ay shareecada bannaysay aanan ku dilin xarama allaahu alla wuxuu ka xarameeyaa caleyh kolkiisa aljannata janno ka xaram yeela gaal la iska dila sheekada saas ma bisad ma xataa bisadna la ogan xaqlaan loo dilo waayo xadiidka afar kuntodoba boqol iyo siddeed iyo afartanaad waa xadiis saxiixisna qaala alimamu nas calamatl akhbarna alxuseyn ibnu xarif ibnu xurayf qaala xadatana ismaaciil ibnu coley can yuunus ibn zayd alayli can alxakam الأعرج عن أشعث بن ثم ثر ملة sooma عن أبي بكر نفع بن حارث قال أبو بكر قال رسول رسلك وuu صل اه sلم من qaتلa qof dil نفسa نف معaahidaةan ee baln mucaahidatan ee ballan ku jirta bikayri xillihaa wax xalaasheeda aanan ahayn ama xalaalayna ayrkoodna ayrkeedna ku dila xarama اllahu calayh اjanata alweyni janna ayuu ka xaran yeelaa an yashuma xarama wuxuu ka xaram yeelaa sidoo kale an yashuma inuu carfiyo riixaha udgoonteeda inuu carfiyo ilah ka xaran yeela naarti majannadin waa laga xaran yeelay sidoo kale carafteeda waa laga xaran yeelay saasuu nabigen cadayna sal sl xadidka afar kun todoba boqol iyo sagaal iyo afartanaad waa xadis saxiixa قال الإمام النسائي عليه الصلاة والسلام محمد بن غيلان المروزي قال حدثنا نضر بن شميل قال حدثنا شعبة وإمامك عن منصور بن معتمر عن هلال بن سياساف عن القاسم ابن مخي mana mukhaymira mise mukhaymira maxaa idin qoran mukhaymira weyaan hay an rajulin ayuu ka wariyey min asxaabi الnabiyi nabiga saxaabiis kamid sal slm ana rasul rasulka sl slm qaala wuxuu yidhi man qatala u fidila rajula oo min ahli dimati dadka dimada iyo ballanta u saxiib ka mid a ah, qofka dilo lam ma helo riixa aljannata jannada arfoonteeda ma helo wa ina riixa carafteedana la yujad waxaa laga helaa oo laga dareemaa min masiirati sabciina caaman toddobaatan sano inta loo socdaa laga heela khatar soo maa ah arrinta ayada annaga waxaan iska eegayni mogta qof muslimka dalkiisa waman yaqtil mumina mutacamidan fajzaahu jahannama khaalidan fiiha waqadib allah halkaasaan ka baqayni waqadib allah caleyh nasal alla salama alcaafiya mucaahadka iyo qofka ballanta ku jooga muslimiin dalkoodana amaba aan xarbiga gaalka ahayna waa la mid xadiidka una dambeeya cashirkan caw insha allah tabaraka watacala afar kun toddoba boqol iyo kontonaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasir calamt cabdiraxmaan ibn ibraahim duxaym weeyaan haruun ibn yaziid wey aan filaya qaala xaddaana xasan wahuwa ibnu camr ya marwaan baa ku qoran way marwaan aye waan soo hubinayna insha allah marwaankaas marka akhbarana cabdiraxmaan ibnu ibraahim aduxaym qaala xaddaana haaruun aw marwaan qaala xaddaana xasan wahuwa ibnu camr can mujaahid ibni jabr can junaada ibni abi umaya can cabdilahi bn camr caasi radi allahu tacala anhuma qalu cabdillahi bn cabaas qaala rasul rasulka wuxu yih sal slm man qatala qofka dila qatiilan mid la dilay oo min ahli dimmati dadka ballanta u saaxiib ka mid ah oo muslimiinta ballan lala dilo lam yajid ma helo riixa aljannata jannada carfoonteeda wa ina riixaha carafteedana la yujad waxaa laga helaa min masiirati arbaciina caaman afartan sana inta loo socda saasuu nabigeena cadayna sala allahu calayhi waaalihi wasalam hada wallahu aclam w sal allah sl abdi rasul mustafa caaw waxaa weeyaan si deg ah ayaan u dhammaynay marka inta dhiman iska wardiya amaba meelihii dhadheer u socoteen iska aada